bismi illah raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabi اlcaalamiin <clears throat> sali allahuma wslm cala nabiyina mxamed wcla aalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd <clears throat> yaqul mualifu raximah llahu tacaala walimaanu qowl wacamal wahumaa siyaani wanidaamaani waqariinaan meeshaa wuxuu ii gelay aniga bayna qowsayn maca ictiqaadihi biاljinaan saamuu idin qore qowl bاllisaan wacamalu biاljawaarix wاlarkaan waa idin qore wuxuu yidhi imaamku wاliimaanu iimaankii qowlun waa odha wa camalun iyo samayn maca ictiqaadihi lala qabo ictiqaadintiisa uu addoonkii ictiqaadiyo biljinaani qalbiga uu ku ictiqaadiyo qowlun way dhihitaan billisaani carabka lagu dhaho wa camalun iyo samayn biljawaarixi lagu sameeyo xubnaha wal arkaani iyo tiirarka wahumaa labadoodu waa qowlkii camalkii siyaani waa laba isku mid ah wa nadaamaani waa laba tix ah oo taxan waay nidaamka waxaa la yidhahdaa waa shayga isku taxan oon kala fuqi karin wa qariinaani laba isku lamaan waay laa nufariqu ma kala geynayno baynahumaa dhexdooda laa iimaanun iimaan ma jiro bilaa camalin camal la-aan walaa camalun camalna ma jiro ilaa biiimaanin iimaan mooye masalada uu imaamku meesha ka gudagalay waa mas'alatu liimaan iyo macnaheedu muxuu yahay maxaa iimaan la dhahaa maahiyadiisa iyo xaqiiqadiisa iyo kadib waxa ka dhalanaya ayuu ka hadlaya waxayna ka mid tahay masaa-isha ay isku khilaafeen masaladani ahlu sunnaha iyo firaqdu ay ku kala tageen bay ka mid tahay aad la isugu khilaafay cinda ahli sunna ama cinda salaf iyo a'imadii iimaanka waxaa la yidhahdaa qowlun wa camal intaasay ku gaabsadaan mar mar waxay yidhaahdaan qowlun wa camalun wa ctiqaad marna saasay u ilaaqaan mar kalena qowlun wa camalun wa niya bay dhahaan marna waxay dhahaan qowlun wa wa niyatun wa sunna ama waitibaac kulli eh, qeexidyaalkaasi way iska agdhow yihiin farqi weyn uma dhex oo wuxuu leeyahay alimaam shaykhulislaam ibnu taymiya caleyh raxmat ullah culimmada qaarka ku gaabsaday iimaanku inuu qowl iyo camal yahay waxay ka wadaan qowlkaasaa waxaa soo gelaya qowlu lqalbi wallisaan qowlu lqalbi oo ah tasdiiqa ah iyo qowlulisaan oo carabka wuxuu ku hadlayaa camalkana waxaa soo gelaya camalu lqalbi waaljawaarix yacni camalulqalbi waxaa la yidhahdaa wixii tasdiiqa ka siyaadsan tasdiiqa maxaa ka siyaadsan niyadii baa soo gelaysa oo qasadkii ah waxaa soo gelaya maxabadii waxaa soo gelaysa khoofkii waxaa soo gelaya ridihii waxaa soo gelaya karaahaydii yacni acmaasha qalbigu way fara badan marka tasdiiqu wuxuu noqonayaa qowlku galaya inta kalena waxaa la dhahayaa waa acmaalu lquluub marka markii la yidhahdo qowlun wa camalun ictiqaadkii kama marna oo qowlun taas waxaa soo galaya qowlu lisaan iyo qowlu lqalbi oo qowlu lqalbi bimacnaa rumayntiisa tasdiiqa camalun markay dhaheenna iyadana labaa soo gelayso camalulqalbi oo niyadii iyo khawfkii iyo rajadii iyo maxabadii iyo ah iyo camaluuljawaarix oo xubnuhu wixii ay samaynayeen ah oo qaaliban camalka loo yaqaano <clears throat> culimmada qaar ka mida oo ictiqaad ku daray oo yidhi qowlun wa camalun wactiqaadun ku daray wuxuu leeyahay sheekhu islaam ibnu taymiya waxay is yidhaahdeen lafdulqowl ayaan ictiqaad laga fahmaynin ee qowlka daahirka unbaa laga fahmayaa saas daraaddeed bay ictiqaadka ugu dareen min baabi aliidaax wa inay sii caddeeyaan darteed macnaha ayib oo ictiqaadulqalbiga laga wadaa qaar waxay yidhahdeen qowlun wa camalun wa niya ah, ayib ayadana waa uun sii cadayn wey macnaha oo waxay is yidhahdeen camalka ama niyada laga fahmi waaya markaasay iyaguna sii caddeeyaan itibaacu sunna qaar baa ku dalay maxaa yeele wuxuu hadduusan jidka nebiga oo marsanayn oo dariiqa haynin waa waa garab marsan yahi adiga haddii la gaabiyana tacriifka ahlusunna ay tacriifiyeen iimaanka waa qowlun wa camal oo ay qowlkana laba soo gelayso camalkana laba soo gelayso haddii lasii tafsiiliyana waxay noqonaysaa qowlun wa camalun wa ictiqaad haddii ixtiraasaadka lasii badiyana qowlun wa camalun wa niyatun waitibaacun wahaakada ama wa sunnatun waa la dhihi karaya macnaha marka wax kala gedisan maaha tacaabiirtaasi ee aimada salafka sugan maxaa laga wadaa marka sida uu imaamkuba caddeeyey waxaa laga wadaa ruuxu mu'min noqon maayo ilaa uu horta qalbiga la yimaado ictiqaadkiisi waxyaalaha in la ictiqaadiyo oo la rumeeyo laynaga dalbay inuu ruuxu rumeeyo horta qalbiga ka rumeeyo qalbigii waa inuu intaa ku daro wax ka siyaadsano inuu u diyaar garoobo jeclaado muxuu ahaayey u qasdo u hoggaansamo wixii ka soo horjeeday ka baqo acmaashii qalbigana waa inuu ku daro waxaa saddexeeya waa inuu carabkana kaga dhawaaqo oo shahaadateynku ugu horeeyaan oo qalbiga keliya hadday wixii ku jiraan laakiin uusan carabku cabirin oo ashhadu an laa ilaaha illa allah wa ashhadu anna maxamedan rasuulullah iyo wixii la mid a ayadana iimaankii sax maah waa in carabka dhawaaqiisuna lagu daro intaa keliya miya maya waa inay haddana raacdo qodobka saddexaada ah in ay acmaal ahaan waa inuu sameeyo xubnihii waa inay sameeyaan oo salaadii ugu yaraan acmaashii tiirka u ah iimaanka waa inay xubnuhu la yimaadaan saddexdaasi markay qalbigii carabkii iyo xubnihii markaasuu ruuxu mu'min wuxuu ina leeyahay marka arrimaha iyaga ma kala maarmaan waana sidoo kale sheekhuimo badan laga warinayo sida imaam shaafici iyo ma kala maarmaan saddexdaasi ma kala maarmaan haddeed ictiqaad keliya ruuxa iimaan loogu sugi maayo carabka uu kaga dhawaaqay keliyana loogu sugi maayo labadaasoo israacayna kuma filla hadduusan eh, camalkii jawaarixdii xubnaha la imaan saddexdu marka markay israacaan baa iimaankii uu sax yahay ayib macnahaasuu inoo sheegay saddexdooduna ma kala maarmaan waxaa la mid yahay hadalka alimaam alxumaydi oo kale uu leeyahay laa yanfacu qowlu ila bicamal walaa camalun wa qowlun ila biniya walaa qowlun wa camalun wa niyatun ila bisunna kaasoo kaleu la mid yahay macnaha marka cinda ahli sunna sidaas weeye waxaad ogaanaysaa marka waxaynu nidhi ictiqaadka isaga iska dhaaf ictiqaadal qalbiga oo tasdiiqa rumaynta ah ama qowlulqalbigu isaga waa asaas laakiin markaan nidhaahno eh, camalulqalbiga camalulqalbigu wuxuu isugu jiraa ilan waxaanu nidhi waa qasadka iyo jacaylka iyo cabsida qalbiga acmaashiisa waa niyada isaga marka wuxuu u qaybsamayaa qayb arkaan ah oo haddii la waayo iimaankuba burayo qayb waajibaad ah iyo qayb mustaxabaad ah kadalika qowlu lisaanku wuxuu u qaybsamayaa qayb tiir ah oo haddii la waayo iimaanku buraya aslanba uusan jirayninba sida annutqu bishahaadatayn oo kaleeto qayb waajibaad ah oo carabka in lagaga dhawaaqo ay waajib tahay iyo qeyb mustaxab ah oo carabku inuu la yimaado ayna waajib ahayna laakiin sunno ah kulli iimaan baa laysku dhahaya wakadalika camalkii jawaarixdu samaynaysay isaguna sidoo kaleu noqonaya camalka jawaarixdii xubnuhu samaynayaan qayb waa tiir oo haddii la waayo iimaankii maba asaxayaba qaybna waa waajibaad oo haddii la waayo iimaankiibay dhaawacayaan ma baaba'ayo laakiin wuu nusqaamayaa qaybna waa mustaxabaad oo iimaankiibay kamaal usiiy u keenayaan macnaha saddexduba saasay u kala baxayaan saddexdaas saasay u kala baxayaanoo markii la tafsiiliyo sida yani waxa weeye arkaanta kaleba xajkao kale ka soo qaad maalan xajka sida shekhuislaam uu ku miaaliyey xajku wuxuu leeyahay tiirar soo ma haddii la waayo xajkiisu uu burayo nasaxayni wuxuu leeyahay waajibaad haddii la jabiyo ama dhiig lagu kabayo ama dembi ka dhalanayo laakiin xajkii uusan buraynin wuxuu leeyahay mustaxabaad kaamil yeelaya camalka laakiin hadday meesha ka baxaan aa ah camalkii dhaawacayn soo ma sidaasoo kaleeto baa iimaankuna leeyahay iimaankuna sidaasoo kale ayib masaladaa way marka masaladu ka hadla waliimaanu iimaankii buu uhi qowlun waa odhaah iyo wa camalun samayn iimaanku inuu camal yahay oo acmaashu ay iimaanka gelayso nusuus badan bay leedahay oo allah tabaaraka watacala qur-aanka kariimka wuxuu ku yidhi wamaa kaana allahu liyudiica iimaanakum allah ma aha midka dayacaya iimaankiina maxaa laga wadaa salaadiina laga wadaa leanna waxay ka hadlaysay salaadihii loo tukaday baytalmaqdis intaan qiblada la bedelin ee baytulmaqdis loo sii jeeday salaadihii xagga loo tukaday markii qibladii la bedelay oo kacbada xaggeeda loo wareejiyey buu alla wuxuu leeyahay wamaa kaana allahu liyudiica iimaanakum salaadihii aada xagga u tukateen alla idinka dayaci maayo marka salaaddii maxaa lagu magacaabay iimaan baa lagu magacaabay halkaas waxaa ka cad marka inuu camalku iimaan ka mid yahy waxaa la mida sidoo kale xadiiskii nabiga sal alay wasalam xadiidu abi hurayra aliimaanu bidcun wa sabcuuna shubca shucba cind albuhaari yani sittun aw muxuu ahaaye bidcun wa sittuuna shucba waa toddobaatan iyo dhowr mise lixdan iyo dhowr gabal weeye iimaanku qaybood waay aclaaha fii riwaaya afdaluhaa qowlu laa ilaaha ila allah iimaanka toddobaatan iyo dhowrka qaybooda ama gabal ah waxaa ugu fadli badan laa ilaaha ila allahu carabka laga wa adnaaha midda ugu hooseysana imaatatu ladaa can ariiq waa jidka inaad wixii dadka dhibahaya ka leexisood ka fogayso walxayaau shucbatu min aliimaan xishoodkuna waa qeyb iimaanka ka mida u marka yacni laa ilaaha ila allah waa kelimatu tawxiid hadduusan ruuxa carabka kaga dhawaaqin kaga dhawaaqin muslima noqonaya qaybta ugu sarraysa weeye iimaanka waa hadal soo maa haddana iimaan baa lagu magacaabay waa hadal waa iimaan ayb xishoodkuna waa iimaan waa qeyb iimaanka ka mid xishoodku qalbigu ka yimaada camalulqalbi waay kadibna waxau saameeyaa xubnaha iyo ruuxa akhlaaqdiisa iyo dhaqankiisa intaa waxaa dheer inaad dariiqa muslimiintu marayaan wixii yaallay aada ka qaado soo ficil maa waa camal haddana maca dalik nabigu iimaan weeyaan buu yuri salawaatu rabbi wasalaamu caleyh marka nusuusta macnaha kutusayo camalku inuu iimaanka ka mid yahay oo uu qeyb iimaanka ka mida yahay nusuusta kutusaysa aad bay u fara badan tahay wa kadalika sidoo kale aimo badbadna waxay soo guurinayaan inay eh, laysku waafaqsanaa oo salafku aynan saxaabada ilaa taabiciinta ilaa aimadii layslama diidaneen maslada iyada alimaamu albukhaari caleyh raxmat sida abulqasim lilalakaai uu sanad saxiixa kaga wariyey wuxuu leeyahay alimaam albukhaari laqiitu akara min alfi rajulin min alculamaai bilamsaar waxaan la kulmay buu leeyahay kun nin wax ka badan oo culimadii wadan wadamada ah gobollada iyo wadamada culimadii ku noole kun nin wax ka badan famaa ra'aytu axada yakhtalifu fi ana aliimaana qowlu wacamal yaziidu wayanqus ma arkin buu yidhi kunkaa culimmadeen la kulmay laba ninoo isku khilaafsan inuu iimaanku qowl iyo camal labadaba ka kooban yahay uu siyaadayo nusqaamayo marka waa ijmaac ibnu xajar wuxuu leeyahay fii fatxi ilbaari fudayl ibnu ciyaad iyo wakiic ibnu ibnu jaraax iyo arrintaa iyadaa waxay ka xikaayoon jireen oo ka sheegi jireen ahlusunna waljamaaca inay sidaa qabaan marka waa masale kaanad lada salaf masale ijmaaca adiladeeduna aad bay u fara badan tahay iimaanku inuu mxuu ahaay sidaas waliimaanu iimaankii qowlun waa odhaa qalbiga laga yidhaahdo carabkana laga yidhaahdo wa camalun iyo samayn qalbiga laga sameeyo xubnahana laga sameeyo sidaasaa la dhihi maanaa wuxuu ku daray marka bayna qowsayn dabcan waxaan u malaynayaa intan hadda uu dhexda geliyey ee waxaa qoraya hadalku isqaban maayo haddaan laga dhigin inay eh, ay ay ay kitaabka nusakhiisu kala duwan yihiin oo nusqo kale uu ka soo guuriyey saas daraaddeed bayna qowsayn buu geliyay maca ictiqaadin maca ictiqaadihi iimaanka ictiqaadintiisa biljinaani qalbiga lagu ictiqaadiyo waa uun sii sharxid waa qowlun wey maca ictiqaadihi ictiqaadintiisa biljinaani lagu ictiqaadiya lala qabaayo qowlun weeye odhah bilisaani carabka lagu yidhaah iyo wa camalun samayn biljawaarix xubnaha lagu sameeyo walarkaani arkaanta iyo jawaarixda waa isku mid arkaanta bimacnaa wuxuu ka wada xubnaha ibni aadamku ka wada wahumaa labadoodu buu yidhi waa qowlkiiyo camalkii siyaani waa laba isku mid ah bimacnaa wuxuu ka wadaa labadooda midna waa asal midna waa farac ma aha yacni eh, midka oo eh, camalka iyo qowlku waa isku mid oo haddii qowlka la waayana iimaan ma jirayo haddii camalka la waayana iimaan ma jirayo wa nadaamaani waa laba isku taxan waay waa laba taxano ahoo isku dhegan wa qariinaani laba lamaana ah waay waa laba isku lamaan yacni eh, ma kala maarmaan warka murtidiisa laa ystani axaduhuma can اlaakhar aw laa yustana baxadihima can اlaakhar mid inta la qaato ka kale lagagama kaaftoomi karayo laa nufariqu ma kala geynayna buu yidhi baynahumaa labadaa dhexdooda kala qaadi mayno uu sii caddeeyo laa iimaana iimaan maba jiraba bilaa camalin camal la'aan iimaan aad sheeganayso wax camal aadan la iimaanayn salaad ma tukado ma soomo ma xajiyo ee muxuu ahaayey Eh, muxuuaha mase kama bixiyo eh, afku laa ilaaha ila allahu kaleya laakiin wax camala haba yaraatee lamaba yimaadaba marka waxa weye biduuni camal see baa iimaan ku asaxaya wa ah. laabudda waa in camal la helo camalkii baa marka kala baxayo midna la-aantiisu gaalnimay keeni midna la-aantiisu fisqi unbay keenaya gaalnimo keeni mayso maxaa daabid u ah kaa isaga camalka ka tegiddiisa kufriga uu keenayo iyo iimaan la-aanta iyo camalka la-aantiisi iyo ka tegiddiisu ay uun fisqi keenayso ee aynan keenaynin iimaankii dhammaantii inuu baaba'o maxaa lagu kala garanayaa waxaa la aadayaa adiladaa la aadayaa camal kasta oo daliilku tusay la-aantii in iimaanku lagu waayahay waxaan leenahay waa rukni camal kastoo adiladu ku tustay la-aantii inuu iimaankii joogayana waxaan leenahay rukni ma ahe waa waajib ama waa mustaxab buu markaa aadaya macnaha marka waxaa la aadayaa adiladaa lagu noqonaya acmaasha qaarkood ee muxuu ahaay oo waxaa jira asaasi ah oo aan marnaba macnaha wax wey laga maarmi karin baa walaa camal laa iimaana bilaa camal walaa camala ila biimaan Ah, camalna ma jiro ilaa iimaan mooye camal asaxaya ma jiro biduuni iimaan walaa iimaan bilaa camal labadoodu waa laba shay oo isku lamaan oo xaqiiqadaa faa'iideynaya way macnaha ayib masaladaas ahlusunna waljamaca isaa u qabaan yaa khilaafsan wa waxaa khilaafsan kooxo dhowr ah niman la yidhaahdo jahmiyo oo iyagu yidhi iimaan waxa la yidhaahdaa un macrifo alimaan huwa almacrifay dhaheen imaan waxaa la yidhaahdaa inaad uun garato bas xataa ha qirinba ha ogolaaninba ha u hogaansamin laakiin uun garo ilaahay inuu jiro ma garati waad rumaysan tahay iimaankaagu waa sax nebi maxamed inuu uun yimid oo yacni nebi ahaa intaa haddaad garato oo aad fahanto bimacnaa mu'min in aad u hogaansatana laazima inaad camal la timaadana laazimah bimujarad macrifa kugu filan oo ibliis oo ilaahay ma aqoonin ya ibliis ilahay ma yaqaani suma yaqaani wuu yaqaana waxaa kala gedisan aqoonta iyo rumaynta way kala tahay ah, marka iyagu waxay yidhaahdeen iimaan waa macrifo waa macrifo hadday noqoto fircoon laftiisa ilahay waa yaqaana ah, fircoon laftiisa ilahay waa yaqaana saas daraaddeed aliimaan huwa almacrifa faqat waa madhab ljahmiya waa madhab munxarifa wa waxaa khilaafsan sidoo kale niman la yidhahdo kulaabiye ashcariyo oo laba qowl bay leeyihin laba qowl buu abulxasan alashcari leeyah masalada mid wuxuu ku yaro dhow yahay ahlu sunnaha kooda oo qowlun waictiqaadun wa camal walow tafaasiisha ay ka duwi doonaan sidaana waxaa laga wariyaa nin la yidhahdo abu caliyin athaqafi iyo qalaanisi waana sida uu imaamka abulxasan ashcari ku dooranayo kitaabkiisa maqaalaat lislaamiyiin qowlun wa camalun wa ictiqaad saasuu dooranaya madhabka kale ee ashaaciradu ay qabto waxa weeyaan ama abulxasan ashcari laga wariyo inuu yidhi alimaan tasdiiqu lqalbi waa uun rumaynta qalbiga carabka in lagaga dhawaaqana laazim maaha camal in lagu darana warkiisa iska badaa madhabkaa dambe ayaa marka waxaa u nusreeyey abulxasan alashcari wuxuu ugu nusreeyey oo ku xoojiyey kitaabkiisa muujaska waxaana ku waafaqay jumhuur lashaacira baaqilaani iyo juwayni iyo halkaasay mareen waana sida madhabka ashaaciradu marka dambe uu ku sugnaaday waay istaqara calayhi almadhabu alashcari saas way macnaa marka ashaacirada madhabkoodu fii mas'alati aliimaan waxay leeyihiin huwa tasdiiq camalku waa uun kamaal laakiin camalku arkaanta iimaanka ka mid ma tasdiiq base rume qalbiga ka rume lisaankay is qaarkood isku khilaafsan yihin qaar waxay war lisaankana ha lagu daro oo iimaan uun qalbiga ku jira socon maayo carabkana dhawaaqiisana ha lagu daro qaarna waxay yihin laazim ma sidaas daraaddeed alashaacira fii mas'alati aliimaan madhabkoodu waa madhab almurji'a shaaciradu waa murjia fii masaa'il اliimaan saas way manaa markii masaa'il iimaan la joogo madhabkoodan dambe muxuu ahay ayay muta'ahiriintoodii mareen oo kutubtan hadda soomaalidu akhrisato ku yaalla sida jawharada iyo wixii la mid a madhabku waa madhab lirja wey manaa lanna mujaradu tasdiiq ama tasdiiq maca nutqi bilisaan waa madhab lmurjia haddiiba camalka iimaanka laga saaro madhabkii murjiada ayb kaas way manaa qolyahaasa marka khilaafsan oo aan madhabkoodu saxayn waxaa jira nimanka la yidhaahdo khawaarijta iyo muctasiladu iyagu tacriif ahaan mas'alada iimaanka iyagii waxaa isku mid ah xagga qeexidda marka la yidhahdo daahirka ahlu sunnahay la mid noqonayaan oo waxay leeyihiin iimaanku waa qowlun wa camalun wa ctiqaad iimaanku waa qowl carabka laga dhaho qalbiga laga ictiqaadiyo iyo xubnuhu inay la yimaadaan saddexdaasina ma kala maarmaan bay leeyihin saddexdaasina ma kala maarmaan ayib soo sidii ahlu sunnaha aan kusoo marnay maa maxay ku kalasan yihin marka waxay ku kalas masalay ku kala tegi doonaan waxay ku kala tegi doonaan ahlu sunnuhu waxay qabaan acmaasha dhammaanteed iimaankay ka mid tahay laakiin iimaankii oo ictiqaad iyo qowl iyo camal isku jira ah ayaa haddana waa kullun yatajaza ah, waa yani wuu wuu qaybsami karaa wuu qaybsami karaayo qayb intay tagtobay inta kale soo hadhi kartaa baa waxay tahay saan soo tilmaannayba cinda ahlisunna qaar iimaanka tiir u ah qaar waajibaad ah iyo qaar sunan ahoo mustaxabaad ah laakiin cinda almuctasila wa cinda alkhawaarij acmaasha wixii diinta ku yimid oo camal waajiba ah ama rugni ha noqdo ama waajib ha noqdee haddii mid ka mida meesha uu ka baxo iimaankii o dhan waa la wada waayaya haddii dunuubta mid weyn la galo ama kii diinta lagaga baxaya ha noqdo ama ku aan diinta lagaga baxayn ha noqdo dembi weynba haddii la galo iimaankii waxba ka hadhi maayo waa iswada raacaya muctasiladuna sidoo kale waa ayagiiyo ahlu sunnaha marka waxaa u dhexeeya ahlu sunnu waxay leeyihiin haa iimaanku waa qowl iyo camal iyo ictiqaad laakiin qowl oo dhan tiir uma aha iimaanka oo waayitaankiisa iimaanka lagu waayi maayo camal oo dhanna sidoo kale ma ah ee camalkii qaar baa tiir ah ee muxuu ahaayey qowlkii qaar baa tiir ah ee muxuu ahaayey waxna tiir ma ah waxna tiir ma aho waayitaankiisa nusqaanta iimaanka unbaa ka dhalanay ee kulligii la wada waayi maayo masalada marka waxa weeye ay ku kala tegayaan halkaa wey macnaa waana midda farca ka noqon doonta masalada inoo soo socota ay ku caddayn doonaan ayb oo yani khilaafka asalku wuxuu ka dhalanayaa hal iliimaanu yani kullun laa yatajaza waa qodob qodobka labaad waxa weye hal yajtamicu cinda اlinsaani طaacatu wamacsiya wa wa iimaan ah, wa islaamu wanifaaq ruuxa ma isugu imaan kartaa hal mar gaalnimo iyo iimaan munaafaqnimo iyo islaam macsiyo iyo daaca ma ku kulmi kartaa hal mar cinda ahli sunna haa isagoo macsiyo galay buu haddana daaca samayn karaa asagoo bacdu khisaali lkufri ku dhacay buu haddana mu'min ahaan karaa asagoo bacdu khisaali nifaaq ku dhacay ayuu haddana noqon karaa muslim noqon karaa yani waxa weye nusuus badan baa ku tusaysa khaasatan nifaaqa midkiisa camaligaa maalan soo nabigu ma dhihin sal lla alay wasalam ruuxii been sheega oo ballanta ka baxa maxaa yahay yani aayat aayat lmunaafiqi alaat soomahayn ah. hadduu la yimaado munaafiq khaalisa waay soo sifaatu nifaaq maaha ayib ruux kastoo been sheega magaa ma munaafiq ba oo diinta ka baxayba ruux kastoo been sheega ma munaafiq diinta ka baxa maya laakiin wuxuu ku tilmaaman yahay sifo ka mida sifaatkii munaafiqiinta laakiin waa muumin maxaa ku kulmay marka ya iimaan iyo nifaaq baa ku kulmay iimaan iyo nifaaq baa ku kulmay ruux isagoo muslima maalan ayuu zino ku dhacay zinuu ku dhacay soo dembi maaha waa waa waa dembi culus haddana maca daalika dhinaca kaleeto iimaankiisii ma baabi'inoo waa taacaysanaya marka waxaa ku kulantay taacatun wa macsiya soo ma jeed kufrun wa iimaan baa halmar ruuxa ku kulmaya marka ahlu sunnuhu waxay leeyihiin war wixii wax hal mar wada tegaya ma aha ee waa wax qaybsamaya oo qayb hadday tagto inta kale joogi karto khawaarijtu waxay leeyihiin maye wuxuu marba hadday qaybi tagto ma qaybsamee waa wada tegaya mumin waxaad ku tahay inaad waajibaadka diintoo dhanna samayso wax alla wixii xaaraanta kabaa'irtana iska ilaaliso haddaad hal kabiiro gasho dembi ah soo iimaankaagii ma dhaawacmayo diintii waabaad ka baxday hal waajibo waajibaadka shareecada ka mid a ah haddaad dayacdana ma aha iimaankaagii baa isdhimay isagii o dhan waaba tegeyba laanna iyaga agtooda waxbaa isdhimay ma jiro iyaga agtooda khawaarija muctasila wax isdhima ma jiro iimaan baa isdhimay iyo waxbaa nusqaamo iyaga ma jiro leanna wax weeyaan waa hal shay oo isku duuduuban haddii qaybi tagto kulligii wuu wada raacay bay qabaan ahlusunnuna maxay leeyihiin war wuu qaybsami karaa qayb baad tegi karta qaybna way hadhi kartaa laakiin waxa weeyaan acmaashii aqwaashii yani waxa weeye tasdiiqii ictiqaadkii kulli waa isla qabaan meeshaasaa marka lagu kala tegay masaajidka noo soo socota ayaa sii caddayn doonta macana wuxuu yidhi walmuminuuna mu'miniintu fi liimaani iimaanka dhexdiisa yatafaadaluuna way ku kala tagsan yihiin wa bisaalixi alacmaali acmaasha wan wanaagsan sababteedna hum iyagu mutasaayiduuna kuwa kala siyaadsan waayo walaa yakhrujuuna ma baxayaan bidunuubi dembiyada sababteed min aliimaani iimaanka baxayaan walaa yukafaruuna lana gaalaysiin maayo birukuubi kabiiratin dembi weyn samayntii walaa cisyaanin iyo dam iyo cisyaan samayntii toona wuxuu ka wadaa meesha iyada ah taa hore faracka oo maxay tahay iimaanku wuu siyaadaa waana nusqaamaa oo ahlu sunnuhu markay yidhaahdaan alimaanu qowlun wa camal waxay daba dhigayaan yasiidu biaacaat wayanqusu bilmacaasi iimaanku mar kastoo ruux uu taaco la yimaado oo khayr uu la yimaado iimaankiisaa kordhaya mar kastoo uu dunuubta galana iimaankiisiibaa isdhimaya oo nusqaamaya marka iimaanka maxaa nusqaamiya macaasida waxaa siyaadiya daacada dadkii marka iyagoo mu'miniin wada ah ayay haddana ayna isku martabo ahayn oo iimaankii ku kala sarreeyaan sarrayntaa ay iimaanka ku kala sarreeyaan ayayna aakhare darajaadkeedana ku kala sarrayn doonaan maadaama iimaankii adduunka markay joogeen ay ku kala sarreeyeen